u kala baxaa saddex qeybood ayuu noqdaa dhiiga ama noocyada dhiiga ka yimaado dumarka qeyb waa xayd wuxuu ka yimaadaa markay caafimaadku qabto midna waa nifaas markay gabadhu dhasho ayuu ka yimaadaa midna waa dhiig xanuun ah oo jira ah waa damul istixaada ama dhabar furanka saddexdaasiba baabka ayaan kaga hadli doonaa hadduu la yiraahdo waxa ugu horeyna waa dhiigga xaydka xayd sidiisaba maxaa la yiraahdaa xaydku waa dhiig socda ayaa xayd la yiraahdaa luqa ahaan asaylaan xaada alwaadi marka la leeyahay waa togi ayaa socday ama dareeray waa la dhahaa sharci ahaanna xaydku waa dhiig ka soo baxa dumarka waqti ay caafimaad qabto kana soo baxa riximka meesha ugu fog iyadoo dhalmo la-aan iyo xanuun la-aan ayuu ka soo baxaa wuxuuna leeyahay waqti go-an caadi ahaana midabkiisu waa madow waa muctadim waa mid kulul oo aada u guba xanuun badan ruuxdiisu ama raaixadiisu ay aada u kariha u tahay ayaa waxaa la yihahdaa xayd macnaha waxaan ku tilmaamnay inuu yahay sharci ahaan dhiig dareera oo si caadi ahaan uga soo baxa dumarka waqti go-anna ka yimaada oo la yaqaano wuxuuna bilowdaa markay gabadhu qaangaarto waxayna ay qaabil u tahay inay ay xamli ama uur ay qaado inta uu socdo dhiiggaasi xaydku waqtigiisu wuxuu ka bilowdaa min min biluuqi lunthaa taqriiban markay gabadhu qaangaarto sagaal sano ama ay gaarto ama ay waqtigii qaangaarka ay gaarto wuxuuna ku egyahay waqtiga ya-siga waxay dhahaan oo ay culimmadu ay isku khilaafeen ya-sigu mase ayay naagtu ku noqotaa ya-isa walaa ya-isna min almaxiidi waatuu alla leeyahay subxaanahu watacaala nas kuma soo aroorin oo xadidayo in gabadha waqtiga hadday gaarto inay tahay ya-isa lidaa ayay culimmadu isu khilaafeen ay yidhaahdeen maxay dhahaan aqwaal fara badan ay ku sheegeen gabadha waqtiga uu dhiiga ka uga egyahay xanafiyadu waxay yidhaahdeen siniyasugu waa shan iyo konton sano markay gabadhu gaarto ayuu noqdaa waqtiga yasiga laakiin hadday shan iyo konton sano kadib ay aragto dhiig oo calaamadii xaydka leh oo guduudan oo madow waxay yidhaahdeen waxay ka dhigaysaa dhiigaasi inuu dhiig xayd yahay maalikiyaduna waxay yidhaahdeen waqtiga ya ay dhiiga ka quusanayso gabadhu waa toddobaatan sano markay gaarto weyaan inta badan wuxuuna udhexeeya yidhaahdeen konton ilaa iyo toddobaatan markay gabadhu ama islaantu markay hamsiin sano ay gaarto markaas ayaa la dhihi karaa yaa isa weyan shaaficiyadu waxay leeyihiin ayagu maba lahan waqti go-an oo la leehi karo gabadha dhiigga waa uu ka go-ay waxaa dhici karta yidhaahdeen inta ay nooshahayba waxaa muxtamal ahay dhaheen in ay gabadhu ay wax dhasho naagtu dhiiggana uu ka yimaado laakiin inta qaalibka ah ay dhiiggu kaga go-anaa waa laba iyo lixdan sano ayay shaaficiyadu yiraahdeen ama xanaabil ama madhab ambale alxanaabila waxay yidhahdeen si nuyasigu waa konton sano wixii ka badan waa damu fasaad waxbay ku tilmaameen waxaa niri dhiigga xaydka midabkiisu waa madow marna waa guduud marna waa asfar oo jaallo weyaan marna waa kudra kudra waxaa la yihahdaa waa nooc u dhexeeya madow iyo iyo cadaan boorboorka weyaan taa ayay ku tilmaameen kudraduna waa khudra ama cagaar wax u eg ayaa kudrada la yidhaahdaa loonkiisu waktiga uu xaydka ugu adag ugu xooga socda ama waktiga ugu badan yahay uu socdana waa uu madowya haween waxaa ku xiga guduud shaqra haddana sufra kudraa ugu dambeyso tilmaamaha uu leeyahayna xaydku waa mid oo adag hilib xijir xijir weyaan dhiig oo adag oo muntin ah oo raaixadiisu ay aad la nacayo kadibna muntin ayuu isu bedelaa kadibna thakiin ayuu noqdaa wuu kulolaa wuu cuslaadaa kadibna mid culus aan ur lahayn ayuu noqdaa marka uu go-ayo uu dhammaan rabo xukunka dhiiga sofrada ama jaalada ama kudrada ah xukunkiisu wuxuu noqonayaa marka ay gabadhu dhiiga ka qubaysata kadib laba qool ayaa ku jirta maalikiyadu waxay yihaahdeen damil kutra waxaa lagu xisaabaa inuu xayd yahay ha ahaado waqtiga xaydka haka yimaado ama bacda duhri haka yimaado laakiin jamhuurtu waxay yihaahdeen heyrulmaalikiya gabadha haddii ay aragto kudrada ama dhiiggaasi boorboorka ah markuu dhiigga u joogo waxay ku xisaabaysaa inuu xayd yahay laakiin haddii ay daahir noqoto calaamadihii duhurka ay aragto kadib u yimaadana dhiiggaasi ma ahan xayd ayagoo daliishada xadiidkii umucatiya u ahaa kunaa laa nacuddu asufrata waalkudrata bacda duhri shay-a waxaan ahaan jirnay tiri marka aan dahaaro noqono kadib dhiigga kudrada aynu yimaadaa boorbooran ama jaallaha ah kuma aanan tirin jirnay inuu xaydka ka mid yahay ayay yidhaahdeen caaishana sidaasoo kale ayay ahaan jirtay gabdhaha saxaabiyaadka way u keeni jireen si ay u ogaadaan in dhiigga uu ka istaagay in kale markaase waxay dhihi jirtay ha degdegina ogaada ilaa uu dhiiggii uu istaago oo cadaankii aada aragtaan muddada gabadhu ay xaydku ahayn karo waxay culimmadu isku khilaafeen aqwaal fara badan qaarkood waxay yidhaahdeen aqalu muddati tuhri waqtiga ugu yar ee gabadhu ay daahir ahaan karto waa shan iyo toban sano shan iyo toban beri aan idhaahdee khamsata yowman sidoo kale culimmadu waxay isku waafaqeen in uusan xad lahayn inay daahir ahaato macnaha tahaara inay iska daahir noqoto waa dhici karta xaydku iska maqnaado laakiin xayd joogto ah ma jiro weyn xaydku waqtiga ugu badan uu hayn karana jamhuurta agteedu waa marka laga reebo xanafiyadu waa shan iyo toban beri ah ugu badan cinda aljamhuur oo jamhuur marka laleeyahay khilaafan lilxanafiya waa shaafici maalig iyo axmed waxay isku wada raaceen in gabadha shan iyo toban beri uu hayn karo xayd wax ka badan inuusan hayn karin hadduu ka bato ay yidhaahdeen inuu yahay damu fasaad ama dhiig dhabar furan inuu yahay waqtiga ugu yar ee gabadhu ay mustaxaado ama ay noqon karto xaa-ida waxay yidhaahdeen waxaa ugu yar yowm habeen iyo maalin afar labaatan saac ayaa ugu yar ayuu yihi shaafici xanaabila saasay eegana yidhaahdeen imaamu maalik ama maalikiyadu waxay leeyihiin xad ma lahan yaraanta oo xaydku u hayn karo waxaa dhici karto in gabadha ilbiriqsi un uu ku hayo dhiigga uu ka yimaado kadibna uu ka istaago maadaama uu istaagay khalaas daahir ayay noqonaysaa laakiin xanafiyadu waxay arkaan aqalo xaydi xayd waqtiga ugu yar uu gabadha hayn karo waa saddex maalmood iyo habeenadooda ay yihaahdeen wixii ka yaraada xayd lama dhihi kara dheheen xanafiyadu laakiin jamhuurtu ayaa kaka ayaa waxay yidhaahdeen inta uu hayn karo waa wax ka badan habeen iyo maalina ah ugu yaray yidhahdeen shaaficiyadu laakiin xanaabil waxay yidhaheen laxda ayaa dhici karta ama maalikiyada aan yidhaahdeen aalibka mudada xaydka uu gabadha hayo cinda shaafici walxanaabila waxay yihahdeen waa lix maalmood ama toddobo beri sida xadiidkii xamna bintu jaxsh oo nabiga uu ku yiri sala allahu caleyh wasalam markay su-aashay oo uu yihi nabiga taxayadii fii cilmi illaahi sittata ayaamin aw sabca xayd isku tiri inaad xaa tahay lix maalin ama toddoba beri kadibna ka qubeyso oo tuko afar afar labaatan beri ama lix ama arbaca wa leylatan wa ayaamiha aw talaata wa leylatan tuko ayuu yihi nabiga sal slam maxaa yeele taa ayaa kaa kaafinaysu yidhi waa xadiidka noo imaan doonon hadhow ah, hadduu ala yihahda aan tilmaami doono imaamu nawowi raximahullah wuxuu leeyahay minhaaji kitaabka minhaaji nawowi wuxuu ku yihi haddii gabadhuu aragto dhiig waqtiga ay xaydku lisini lxaydi aqaluhu waxa weeyaan waqtiga xaydka uu qabanayo waxaa ugu yar afar iyo labaatan saacadooda ugu yaryireen min yowmin waleyla hadaba inta ugu fogna waa shan iyo toban beri waayuu yidhi sida aan tilmaamnay wixii ka badan shan iyo toban maalmood waa damul istixaada ama damu fasaad ayay culimmadu ku fasiraan wen goormee ayuu dhiiggii ka nadiif noqotaa ama ka daahara noqotaa gabadhu annaqaa min adami fi ayaami alxaydi xanafiye iyo shaaficiye waxay yihaahdeen nadiif noqoshada ama tahaarada ay ka dahaar noqonayso dhiigga xayidka ee maalmaha xayidka waxaa la tilmaamaa in uu yahay maxaan idhaahdaa inay calaamadii ay aragto cadeydka ah wax cad inay ka yimaadaan ayay ku sheegeen weyan imaamu malik wuxuu leeyahay kitaabkiisii majmuuc majmuuc alfataawa majmuuc almajmuuc kitaab almajmuuc xayadku axkaam ayuu leeyahay yii axkaamulxayad gabadha markay xayad ay tahay axkaam badan ayaa ku tacaluqda oo ay ugu horeyso in eh, salaadu mamnuuc ay ka tahay inay tukato waayo gabadha haday xaayad tahay salaad tukato oo iyadoo og aathimad ayay noqonaysa way dambaabaysaa weyn bal eh, waxaa kaloo mamnuuc ka ah tahaara oo niyatulcibaada inay weyse qaadato iyadoo ugu talagashay inay tukato darteed iyadana waa ka mamnuuc kadalika salaad inay tukato inay salaada waajib ku tahayna waa ka mamnuuco salaada waajib kuma ahan oo ilaahay wuu ka dhaafay oo xadiidka caaisha noo imaan doono ayaaba tilmaami doono iyo inay soo guddo ayaaba ka xaaraam ah weyn salaadaas iyo inay ay tukato ay saxix ka noqotaa ka mamnuuc weyn in soonka oo waqtiga ay xaydka tahay waa laga mamnuuca oo soomi karto laakiin markay daahir noqota laga raba inay soo qadayso weyn waxaa kaloo mamnuuc ka ah oo xaraam ka ah waqtigaa ay dhiigga u joogo inay soonto kadaalika in waqtigaasi hadday soonto soonkoodii ma saxiixayo ma ansaxay weyn waxaa ka mamnuuc ah cinda alshaaficiya masu lmusxafi wa xamluhu wa qiraa'at alqur'aani walmuktu fi lmasjid masxafka inay qaado inay masaajidka dhex fadhiisato qur inay aqhriso ayaa ka mamnuuc ah laakiin waa madhab shaafici isku khilaafeen qira'at alqur'aan culimadu waana arki doonaa hadduu aleedmo waxaa kaloo ka mamnuucu leeyahay ictikaafka inay masaajidka ictikaafto dawaafka inay dawaafto waatuu nabiga xadiidkii caashe uu yiri ifcali maa yafcalu lxaaj hayra anaki laa tatuufii bilbeyt sameey qofka xaajiga waxa uu sameeyo laakiin ha dawaafin uu yidhi beytka waxaa kaloo mamnuuc ka ah in ninkeedu uu la gogolgalo iyaduna waa ka mamnuuc waxaa mamnuuca ah in gabadha iyadoo dhiigga qabta la furo iyadana waa mamnuuc waxaa kaloo mamnuuc ah in maxay dhahaan gabadhii dhiigga xaydka qabtay in la yidhaahdo waxaa waajib kugu ah salaadii inaad tukatid waqtiga iyadana waa sidoo kale waa mamnuuceen marka waxaa waajib ah in markii dhiigga uu ka go- inay qubaysato iyadana waajib ayuu ku yahay ay ka tahaaro qaadato wa in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin waxaa kaloo xaydka ku tacaluqa cidada naagta marka la furo ciddadeedu xaydka hadday xayd qabto halaathata quruu waatuu leeyahay allah subxaanahu watacaala kadalika alistibraa in riximka wax ku jira nin kale waxaa lagu kala ogaadaa xaydkaas ayaa lagu ogaadaa weyn qiraa'at alqur oo gabadha hadday dhiigga u joogo qur-aan ma aqrin kartaa mise ma aqrin karto culummadu way isku khilaafeen qaar waxay yihaahdeen waa mamnuuc waana madhabka imaamu shaafici iyo cumar bin khadaab cali jaabir iyo xasan albasri qataada cataa abulcaaliya waibrahim الnaqc wasaciid ibn jubayr wالzuhri waisxaaq waabu thawr wariwaayatu can malik waabi xaniifa waaxmed waljadiid lishaaficiy intaa oo idil waxay yihaahdeen gabadha xaydada ah qur-aan ma aqrin karto yihaahdeen waxay daliishadeen xadiid laakiin sanadkiisi uu wax ku jiro laa yaqra'u ljunubu wala alxaa'id shay-a min alqur'aan ayay soo daliishadeen laakiin culimmada qaarna waxay yihahdeen maye gabadhu inay wax aqriso way banaan tahay oo waxaa qolada ku tagtana waa qowl maalik ka sugnaaday abi xaniifa axmed iyo imaamu shaafici qowlkiisii hore ee qadiimka ahaa iyo madhab daa-uud adaahiri qaala nawowi raximahullah eh, daa-uud adaahiri waxay yidhaahdeen hadalkiisu mid laqa oo macnaha ijmaac iyo keyru ijmaac loo deliishada ma ahan yihahdo laakiin culimmada tiri in ay gabadhu qur-aanka akhrin karto ayay ku tageen waxaa kaloo ku tagay imaamu ahlulxadiid waxaa kamid ah imaamu lbukhaari wakeyruhu inay akhrin karto ayay sheegeen weyn intaa wuxuu ahaa axkaamtii ku tacalluqday xeydka iyo keyrkiisa weyn can caaishata radi allahu tacaala canha ana faatimata binta abi xubayshin faatima binta abi xubeysh ayaa sa'alad waxay weydiisay annabiy nabiga ayay su-aashay sala allahu caleyhi wasalam faqaalad waxay tiri rasuul allow inii istuxaadu falaa udhar falaa adhur waan dhabar furmaa oo dhiiggii ayaa iga socdo daahirna ma noqdo afa adacu salaata salaada miyaan iska dayaa oo sideedaba salaadla-aan miyaan iska joogaa qaala nabigu wuxuu yihi laa maya inna daalika kaasi oo dhiiggaa socda cirqun waa xidid walaakin hase yeeshee daci salaata salaada ka tag oo ha tukan qadra al ayaam maalmihii qadartoodii allatii maalmahaasoo kuntii aada ahayd waagii hore taxyiidiina midii xayda fiiha maalmahaasi uma markii aada maalmihii tiradoodii aada xaydid iqtasili ka quweysa xaydkii wasalli tukaweyn wafii fii riwaayatin walaysat bilxayda dhiigga xayd ma ahee fa idaa aqbalti alxaydata haddii aada soo qaabishid aqbalti alxaydatu haday aqbalat haday soo haddaad qaabishid xaydkaaga fatrukii asalaa salaadii iska daa ha tukan fiiha maalmaha xaydka uu kuu joogo fa idaa dahaba qadruhaa haddii uu dhammaada maalmihiisii faqsilii canki dama dhiigga iska dhaq oo ka qubayso wasallii tukoweyn wasallii tuko marka xadiidkan oo muminiin caaisha radi radiallahu tacaala canha wuxuu tilmaamayaa in uu bayaaniyo qofka gabadha mustaxaadada ah ama dhabarfuranka ilaahay uu ku imtixaamo waxa ay sameynayso weyn waxa ay sameynayso faatima bintu abi xubeyshin waxay ka mid ahayd muhaajiraadka ayay ka mid ahayn maxaa faatima bintu abi xubeysh iyo xamna bintu xamna bintu jaxsh gabdho walaalo isla dhasho ilaahay ku imtixaamay ayaa jiray dhiigan oo dhabar furanka ah dhabar furanka alistaxaadatu jaryaanu dami min farji marati min geyri awaanihi dhiig inuu ka yimaado cawrada uu kasoo baxo waqtigiisa iyadoon la joogin ayaa layidhaahdaa istixaada wax furmay oo iska socdaa layidhaahdaa xaada alwaadi saas weyn oo ma daahir noqdo falaa anqaa min adami dhiiggii kama nadiif noqdo ayay leedahay ee salaadii ma iska daayaaweyn a ajlisu fa adacu salaa ma iska fariista oo salaada ma daayaa markaasuu nabigiina maya oo dhaafay salaadii tuko inamaa dalika damu cirqin riwaayad kale waxay leedahay waa shaydaan ayaa xididka gabadha ka garaacaya inamaa hiya ragdatu min ashaydaan waa haraati shaydaan uu ku dhuftay xidid caasi la yiraahdo raximka ku yaalo ayuu jarayaa markaasuu dhiiggii iska soo soconayo ma istaagayn marka xadiidka haddaan aqrinay waxaan ka faa inay banaan tahay naaguhu inay su-aal weydiiyaan muftiga ayadoo aysan dembi ku sugnayn wixii ay ku tacaluqda diintooda iyo tahaaradoodawen wain kaana almas-uulu canhu mima yaqusu nisaa haba ahaatee muftiga waxa la su-aalaya inay yihiin wax naagaha gooni u ah waayo xaydka dumarka unbuu gooni u yahay nabigana waa ay weydiiso nabiguna waa uga jawaabay caleyhi salaatu wasalaam qofkii shay ka jaahil noqda oo ma u banaana inuu iska iska sameeyo ilaa inuu dadkii ahlucilmiga weydiiyo waayo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waatuu rabbi leeyahy subxaanahu wa waxaa kale oo xadiidka uu faa-iideeyay in lakala kala bixiyey xaydka iyo istixaadada inay laba xukun kale leeyihiin xaydkana in salaad iyo soon aan lala imaan karin istixaadadana ay salaadu lala imaan karo sida xadiidkii hadda aan qaadanay aan ka fahanaween dhiigga xaydku inuu yahay dami abiici dhiig caada ah oo duuna dimaa caarida aan kamid mid ahayn dhiigaga iska yimaada oo sida lama filaanka ku yimaada ma ahan laakiin waa dhiig ilaahay subxaana watacaala uu ku abuuray dumarka oo banaatu aadam siduu nabiga yidhi sala allahu alay waa markii caaisha radi allahu tacaala canhu xajat ay xeyday iyadoo onis usoo galay ayaa wuxuu yidhi anafisti ma dhiigiya kaa yimid haayay tiri markaasuu nabiga yidhi kaa waa wuxuu ilaahay ku qoray banaatu inamaa daalika ma waxa uu ilaahay ku qoray gabdhihii xawaween banaatu aadam iska ifcali maa yafcalu lxaaj kayra anaki laa tatuufii bilbeyti ayuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam waxaa kaloo xadiidka uu faa-iiday an alistaxaadata laa tamnacu min asalaa gabadha hadday mustaxaado tahay in salaada aysan ka istaagaynin oo ay dhiiggii iska dhaqayso oo meeshiina ay xirayso oo wax cun ay gelinayso kadibna ay salaadii tukanayso oo hadday wax yimaadaan xitaa aysan wax dhibaynin almustaxaadatu tajlisu biqadri ayaami caadatiha gabadha mustaxaadada ah way iska fariisanaysaa oo salaadii way ka istaagaysaa maalmihii ay xayadi jirtay kadibna way quweysanaysaa iyadoo u niyeysanayso inay tahay gabarh xaayida ahn ana dama alxaydi yamnacu salaa dhiiga xaydku in qofka gabadha uu ka mamnuucaya inay salaad tukato amay soo qadaysaba ayaamulxaydi maalmaha xaydkana waa maalmo la yaqaano oo macduud ah oo todoba beri iyo lix beri weyaan sida nabiga uu sheegay sal allahu caley wasalam waxaa dhici karta in gabadhii shan iyo toban maalmood uu gaaro marka inta dhiigga calaamadiisa la arkayo waxaa lagu tirinayaa maxay dhahaan inuu xayd yahay waxaa kaloo xadiidka uu faaiiday nabiga sida uu u bari jiray asxaabtiisii iyo xikmadda uu adeegsan jiray waayo nabiga sala allahu caley wasalam bayaanka xukunka cadayntiisu iyo xikmadiisu ayuu isku xiraween waayo wuxuu yidhi inamaa daalika damu cirqin kaasi waa dhiig xididkiisi weyaane oo ha ka tegi inuu yidhi alaa ina daalika cirqun uu yidhi laakini dic salaata qadra alayaam alatii kunta taxyidiini waatuu nabig yiri sala allahu alay slm marka xikmadiisa iyo aadaabtiisa iyo xusna tacliim ayay qofka wuxuu fahmi karaa ayuu nabiga wax ugu sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat ana ummu xabiiba umu xabiiba zawja nebi ahayd ayaa istuxiidad waxay dhiiggii uu ka socday uu dhabarfuran ilaahay uu ku imtixaamay sabca siniin toddoba sano ayay xaydka ka socday istaxaado ay ahayd fa sa'alat waxay weydiisay nabiga caleyhi salaatu can daalika arkaa fa amaraha wuxuu amray an taqtasila inay qubaysato faqaalad waxay tiri fakaanad waxay ahayd umu xabiiba taqtasila likulli salaa marka in salaad walba loo qubaysto waajib maahe laakiin waa sunno laakiin marka dhiigga ay ka qubaysanayso unbaa waajib ah inay tahaaro qaadato meeshii nadiifiso laakiin qubaysku waa qubays sunna lakiin umaxabiib waxay u qaadatay in salaad walba layska rabo in la qubaysto weyn umu xabiiba magaceedu waa zaynaba bintu jaxshay la dhalatay weyn zaynaba kunyadeedu umu xabiiba waa uqtu zaynab bintu jaxsh weyn xabiiba bintu jaxsh waa zaynab bintu jaxsh um lmuminiin ayay la dhalatay kaana taxta cabdiraxmaan ibni cawf ayaa qabay istaxaadad bimacnaa asaabaha istixaadu sabca siniin toddoba sano ayuu ka socday marka xadiidkan xadiidka huru lamid yahay sida ay asxaabtu ay ugu dadaali jireen inay bartaan wixii ku tacaluqa diintooda iyo axkaamtooda iyo tahaaradooda ragga ha aadaan dumar ha aadaan waayo waxay ahaan jireen kuwii nabiga weydiiya wixii lasoo gudboonaadoo dhan qof walba muslimna waxaa laga rabaa in marka erin ay qabsato in ahlu cilmiga uu su-aalo si uu isaga uga badbaado inuu ku dhaco qalad iyo wixii aan waxa usan alla subxaana watacala usan raali ka ahayn in la qubeysto salaad walbo min xaqi lmustaxaada mashruucun waa shay u banaan laakiin waajibkuma ahan weyn alquslulwaajibu qubayska waajibku waa marka uu dheyga ka go-o oo unba waajib ku yahay maana keyrkiisa waajib kuma ahan istixaadadu qad tanqaticu watabra minha almara waxaa dhici karta inay ka raysato dhig dabarfuranka ilaahay caafimaad uu gabadha siiya ayaa dhici karto sida uma xabiib hadda waxaa laleeyahay toddoba sano ayuu istixaada ayay ahayd laakiin bacda toddoba waxaa laga qaadanaya in maxaan idhaahdaa uu dhiiggii ka istaagayo oo iyadii ay dahaaro noqotay markan marka darsigeenan maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa هذا wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم يريدنا بالحق والخير تسيرا شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثور الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم بلاد وربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المسلمين